بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المثنى وجمع المذكر السالم وما حمل عليه waxaynu halkan ku arki doonaa casharka mulxaqaadka laba ka mid a ama icraabka niyaabiga ihi laba baabuu galo waa baabka musanaha loo yaqaan iyo baabka jamaca mudakaru saalim loo yaqaan labadan wuxuu icraabkooga meel qura ama sharaxooga meel qura uu sheekhu iskugu keenay saddexda icraabood laba ka mida ayay iska waafaqsan yihiin nasbaha musanaha iyo nasbaha jamaca mudakaru saalim waa nasbaha way iska waafaqsan yihiin oo ya-baa labadaba lagu nasbiyaa jarkana way iska waafaqsan yihiin oo musanahana ya lagu jaraa jamaca mudakarusaalimna ya-baa lagu jaraa keliya waxay ku kala duwan yihiin rafcaha uun musanaha alif baa lagu rafciyaa jamaca mudakarusaalimna wow baa lagu rafciyaa halkaa rafcuun bay ku kala duwan yihiin sheekhu wuxuu kolkaa cunwaan qura ayuu u sameeyey almuhanaa waa muhannihii kii labada laga dhigayey wa jamcu jamculmudakeri iyo labka jamiciisii jamicii asaalimu saalimka ahaa ee tagsiirka ka badbaaday iyo wamaanka xumila lagu xambaaray calayhi jamaca mudakaru saalim saddex qodob buu ka hadlayaa waa muhanne waa jamac mudakaru saalim waa mulxaqa jamaca mudakaru saalim ilayn calayhi damiirka ku jiraa ismudamiir wasmulishaara haaliban yarjicaani ilaa aqrabi lmadkuur baa la yidhaahdaa halkaa calayhi uu ina yidhi waxa ka sii fiicnaan lahayd calayhimaa inuu yidhaa calayhimaa ma jiraan ciduu calayhimaa yidhi wamaa xumila calayhimaa cidna calayhimaa ma qorin sow ma aha haddii calayhimaa la yidhaa waxa soo gelaya mulxaqa musanaha sida mulxaqa jamaca mudakarusaalimba uu soo gelayo haddii calayhi qura la yidhaahna waa mulxaqii jamaca uun oo ka musanahaba uu ka hadlay kilaa iyo kiltaaye kuwaana in lagu daray ahayd haddaan damiirka calayhi madkuurnimo loogu celinin taasina waa wej bannaan in madkuurnimo loogu celiyo calayhida almusanaa waa ka labada laga dhigo wa jamculmudakari iyo ka labka laga dhigo jamiciisii jamicii asaalimu saalimka ahaayee badbaadee tagsiirka ka badbaaday iyo wamaaka xumila lagu xambaaray calayhi isaga midkuurkaa ah hore muhaniya jamac kuu dooni ha noqdee walmusanaa musanuhu ka zaydaani oo kaleba weeyaane fa yurfacu waxaa lagu rafcin bilalifi alif baa lagu rafcin wa jamca almudakar asaalim wa lmudakar asaalim cafwan والمثنى ilaa baynu halkaa usoo qadaraynaa mustanaynu markaa ka dhigi qaacidadii shalay laga soo istinoonayey fa yurfacu bidamatin sawmaynaan odhan walmuhanaa waila almuhanaa muhanaha mooyaane walmuhanaa waila almuhanaa muhanaha mooyaane ka zaydaaniba weeyi muhanihii azaydaani haddaba culimmada ajruumiga oo kale musanne umuma aqoono kuma magacaabi jirina tasniyuu odhan jiray ajruumiga agtiisa tasniye ayuu magacaasu isticmaalayay hadda kitaabkeennanina musanuu isticmaalaya ayaa saxda u dhow talow labada sheekh mise labaduba way saxan yihiin waxa sax ah magaca ismiga mafcuul ee almusanaa ah ajruumigu markuu tasniye leeyahay waa min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul baa loo yaqaanaa masder buu magacaabay ismi mafcuulna wuu uga jeedaa walmuhanaa wa ila lmuhanaa muhanaha mooyaane ka zaydaani oo kaleba weeyi magaca azaydaani ah azaydaani waa muhanihiio waxaa lagu rafcinayaa alifkaah fa yurfacu bilalifi alif baad ku rafcin waana niyaabatan can idamma wa jamca almudakeri labka jamiciisa mooyaane jamicii asaalima saalimka ahaayee badbaaday ka zayduuna oo kaleba weeyi wowgaasaa lagu rafciyey fa yurfacu bilwaawi wowbaa lagu rafcin icraabka intii u kala dunaabuu sheegay musanaha in alif lagu rafcinayuu sheegay jamac mudakaru saalimna in wow lagu rafcinayo buu sheegay maxaa labadaba lagu jeri maxaase labadaba lagu nasbin wa yujaraani waa la jerayaa labada muhanihii iyo jamaca mudakaru saalim wa yunsabaani waana la nasbinayaa bilyaa'i ya baa lagu nasbin oo lagu jeri ereyga bilyaa'i ah waxaa ku tanaasucaya oo ku doodaya yujaraani iyo yunsabaani labadaa erey baa ku doodaya wa yujaraani waa la jerayaa labadaba bilyaa'i ya baa lagu jerayaa wa yunsabaani waana la nasbinayaa bilya i baa lagu nasbinayaa wakilaa mooyaan iyo wakiltaa mooyaane kila iyo kiltaa oo macad haddaan doono waa mubtada wakilaa wakiltaa wakilaa lafdiga kilaa ah iyo wakiltaa lafdiga kiltaa ah maca damiiri damiir md macood markay yihiin kilaahumaa iyo kiltaahumaa kal muhanaa muhanahoo kale weeyi muhanaa laga dhigayaa markaa kilaada iyo kiltaadu waa mulxaqii oo kilaada waxay mulxaq u tahay musanne kilaada waxaa lagu rafcinayaa alif isla markaa waxaa lagu nasbinayaa oo lagu jerayaana waa ya ya baa lagu nasbin isla ya-na waa lagu jeri wakilaa lafdiga kilaa ah iyo wakiltaa lafdiga kiltaa ah oo maca damiiri damiir macood ah kal musanaa musanaha oo kale weeyi haddaba shardigu waa inay damiir wataan oo kilaada kilaahumaa oo kale ay tahay kiltaaduna kiltaahumaa oo kale ay tahay hadday daahir qaataan daahirku musanuun buu noqdaaye iyadu ma aha markaa mulxaqii musanaha haddii kilta aljannatayni oo kale sidii aayaddii qur'aanka ahayd ama kila rajulayni oo kale oo aljannatayn iyo alrajulayn haddii la raaciyo wax alla wax halkaa mushkilada oo ka jiraa ma jirto waxay ka dhigan tahay musanahana mulxaq u noqon mayso ismi maqsuuroo kalaa la icraabi sida muusaa oo kale damada alifkaa lagu qadari fadxadana alifkaa lagu qadari kasradana alifkaa lagu qadari sidii jaa jaa jaa alfataa oo kale wakilaa lafdiga kilaa ah iyo wakiltaa lafdiga kiltaa ah oo maca damiiri damiir macood ihi kal musanaa waa musanaha oo kale wakadaa kan waxaa lamida inaani baa lamida lafdiga inaaniya iyo wasnataani lafdiga isnataaniya muطlaqan kii oo la duuduubayo oon la kala qaadqaadaynin oo shardi lagu xidhayaaba ma jiro inaani iyo isnataani waa muطlaqan waxay ka dhigan tahay inaani maaha musanne waa mulxaqa muhanaha oo maxay muhane u noqon weyday inaani iyadaaba laba ah oo laba kutusaysee waxay musanne u noqon weyday muhanaha tacriifkiisii baa laga waayey wuxuu ahaan jiray muhanuhu maa dalla calى اثنayni aw اثنatayni biziyaadati alifin wa nuunin aw yaa'in wa nuunin calىa aakhirihi saalixin litajriid saalixin litajriid baa laga waayey saalixin litajriid waxay ka dhigan tahay muhanaha alifkiiyo nuunka waa in laga jari karo ama ya-diyo nuunka waa in laga jari karo haddana macnihii waa inuu sax noqonayo azaydaani alifkiiyo nuunka haddaan ka jarno maxaa soo hadhaya azaydaani zaydun qura ayaa soo hadhaya azaydayni haddaan ya-da iyo nuunka ka jarno maxaa soo hadhaya azaydayni zaydun qura ayaa soo hadhaya zaydun qura ayaa soo hadhaya waxay ka dhigan tahay markaa haddii alifka iyo nuunka aynu jarno oo macnihii uu sax noqonayo waa muhane ithnaan iyo ithnataanina af carabiga lama arag iyagoo alifkiiyo nuunka laga jaray oo ithna qura loogu hadlayo ama ithnata qura loogu hadlayo ithnata wakadaakan waxaa lamida inaani iyo wathnataani muطlaqankii oon la kala qaadayn oo wax loo shardiyayaa ma jiro kilaada iyo kiltaada waxaa la shardiyey inay damiir wataan laakiin inaani iyo ithnataanida wax loo shardiyayaaba ma jiro wain rukibaa walow rukibaa haba la tarkiibiyo haddii la doonayo wuxuu ku yidhi haddii la doono murakabaha laga dhigo ithnaan iyo itnataan oo maca casharaha la tarkiibiyo waa icraabkii mufamuhun bay sidataa ithnaa cashar iyo اثنataa casharataba hala yidhaahdo wa uluu lafdiga uluu ah wa cishruuna iyo lafdiga cishruuna ah wa akhawaatuhu iyo kuwa lamidka ah wa caalamuuna iyo lafdiga caalamuuna ah wa ahluuna iyo lafdiga ahluuna ah wa waabiluuna iyo lafdiga waabiluuna ah wa araduuna iyo lafdiga araduuna ah wa sinuuna iyo lafdiga sinuuna iyo wa baabuhu baabkiisa wa banuuna iyo lafdiga banuuna ah wa ciliyuuna iyo lafdiga ciliyuuna iyo washibhu wixii shabahay kaljamci waa jamacan aan soo marnay oo kale jamacani waa jamac mudakaru saalim jamac mudakaru saalim oo kale weeyi waxaynu haddaba tan aynu uga jeednaa ama aan ku tilmaamaynaa mulxaqii musanaha markuu ka soo baxayo afar kelmadood ka dhigay ayuu mulxaqii jamaca mudakaru saalim sheekhu u yimid jamac mudakaru saalimna mulxaq buu u baahan yahay mulxaqii jamaca mudakaru saalim ayuu sheekhu doonayaa inuu hadda ka hadlo waa jamcu lmudakar asaalim mulxaqiisii jamac mudakaru saalim mulxaqiisa afar baa loo qeybin jiray waxaa la odhan jiray kow jumuucun lam tastawfi shuruud jamacyo aan shuruuddii dhammaystiranin oo shuruuddii aan wax waa lafdiga uluu iyo lafdiga caalamuuna iyo waxa la midka ah uluu hadda shuruudda waxbaa ka dhiman waa bimacnaa asxaab waxa weeye jamaca mudakaru saalim wixii mufrad lebuu ahaan jiraye uluu mufradba male la macnaa ah. ereygan uluu ihi mufrad ay isku macno yihiin oo ay wadato ayaan jirin wa uluu cishruuna waxay ka socotaa alfaad alcuquud qeyb la odhan jiray alfaad alcuquud alfaad alcuquud waxa weeye tobanka oo laba ilaa sagaalinta ka dhexle lagu dhuftay tobanka oo laba lagu dhuftay ama saddex lagu dhuftay ama afar lagu dhuftay ama shan lagu dhuftay ama lix lagu dhuftay toddoba lagu dhuftay siddeed lagu dhuftay sagaal lagu dhuftay bes toban lagu dhuftay ha odhan toban toban lagu dhuftay ma aha alfaadulcuquud waxa weeyi toban hal lagu dhuftayna ma aha maaha alfaadulcuquud alfaadulcuquudku waa nambarka tobanka ah oo laba iyo sagaal inta ka dhexle e iyaguna ay ku jiraan lagu dhuftay haddii tobankii aan laba ku dhufto labaatan bay noqon waa alfaadulcuquud kadibna sida jamaca mudakaru saalim baa la icraabayaa wowga waa lagu rafcin ya-dana waa lagu nasbin waana lagu jeri wa cishruuna wa akhawaatuhu buu yidhi haddaba yaa akhawaad u ah ereygan cishruuna yaa akhawaad u ah akhawaadka cishruuna waa ayo waxa akhawaad u ah dee waxaynu nidhi toban laba lagu dhuftay ilaa sagaale laba ilaa sagaal waa imise horta laba ilaa sagaal imise nambar bay noqonaysaa laba ilaa sagaal waa sideed nambar sideeddaa number labaatan unbaa inoo qoran magacan labaatana unbaa qoran imisaa soo hadhay haddaba labaatankii sideeddii maxaa soo hadhay marka labaatan ka saaro wa akhawaatuhudaasi waa toddoba nambar wa akhawaatuhudaasi waa imise nambar waa toddoba number waxa weeye toddobadaasina soddon afartan konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan toddobadaa nambar ayaa wa akhawaatuhu sheekhu uu halkaa ku ishaaraya ereyga cishruuna muxuu jamac mudakaru saalim u noqon waayey cishruuna waxaa jamac mudakaru saalim uu u noqon waayey kow waxaynu ognahay inuuna mufradba lahayn waa jamac bilaa mufrada maynu aragnay waa bilaa mufrad haddaynu nidhaahno mufradku cashara weeyi oo cashara aan mufrad ka soo qaadno cishruunana waa cashara jamaceegii haddaynu nidhaa arin khaldan baa ka soo boodaya waayo waxaa la yidhaahdaa mufradka waa nambarka u hooseeya mufradkoo laba lagu dhuftay maxaa loo yaqaan mufrad laba lagu dhuftay musanaa loo yaqaana af carabiga mufrad laba lagu dhuftay waa musane jamac maaha aha maxaa ugu yar waa mufrad saddex iyo wixii ka sii badan lagu dhuftay saddex iyo xisaabta meel aada ugu dambaysa intaad garanayso waxaad ku dhufataa waa jamacuun haddaad mufradka saddex ku dhufato waa jamac haddaad afar ku dhufato waa jamac haddaad shan ku dhufato waa jamac haddaad melyan ku dhufato waa jamac haddaad bilyan ku dhufato waa jamac haddaad wax ka sii badan ku dhufato waa jamac jamcu sidiisaba waa mufrad ugu yaraan saddex lagu dhuftay iyo wax ka sii badan haddaba waxaa la ogaaday haddaan mufradka casharo ka dhigno cishruunana aan jamac ka dhigno cishruuno maxaa ugu yareen ku macnayn karnaa sodon dee casharo saddex ku dhufo bal casharo saddex lagu dhuftay waa imisa soddon cishruuno sodon ma ku macnaynaa may laguma macnayn karo cishruuna waa khalad inaan soddon ku macnaynaa waxaa la ogaaday cishruun iyo cashara laba erey oo kala madax bannaan inay yihiin oo kana carabi dejisay kana carabi dejisay oo mufrad iyo jamc inaynay isku ahayn haddaba cishruuna mufrad male baynu odhanaynaa ereyga cishruuna mufrad male halaaثuuna waa sidoo kale mufrad male haddaan halaaثuuna mufrad ka ega halaaa ka dhiga ka waran halaaa haddaan idhaa halaaثuuna mufrad wey leedaho waa halaaa arrin khaldan baa halkaa ka soo boodaya halaaثuuna macnaheegu muxuu ahaa halaaثuuna macnuu waa imisa soddon weeyi haddaan mufradka halaase ka dhigo dee halaase halaase ku dhufa iminkaa noqo sagaal halaaثuuna sagaal ma ku macnaynaa wa halaaثuuna sagaal ma nidhaana ma suurtagal ba may waa qalad halaaثuuna sagaal lama odhan karayo waxa la ogaaday haddaba halaaثuun iyo halaasa inayna mufrad iyo jamc isku ahayn wa cishruuna cishruun iyo wa akhawaatuhu kuwa lamidka oo toddobadaa baab ah wa caalamuuna iyo lafdiga caalamuuna ah ereygan caalamuuna caalamka waxaa loo yaqaanaa maasi wallah baa loo yaqaanaa haddii la jamciyo oo caalamuun la yidhaah ama caalamiin la yidhaa inta caqliga leh ayuu ku khasisan yahay ama khaas uu ku yahay cuqalada ayuu khaas ku yahay caalamiin rabbi alcaalamiin waa inta cuqalada ee sharafta leh ayaa lasoo qaadanaya haddaba waxaa la ogaaday caalamiin inayna mufrad lahayn haddii mufradkeega caalamad ka dhigto arin khaldan baa ka soo boodi karo oo mufradka iyo jamaca yaa macno badan mufradka iyo jamc ayaa macno badan jamcu waa mufradkii oo saddex lagu dhuftay ugu yaraan saw ma aha waxay noqonaysaa mufradka macno badan bay inaga noqoni waayo caalamiina waa inta caqligale baynu nidhi caalam oo mufrad aad u haysato caalam macnihiisuna waa waxa ilaahay ka soo hadhay oo dhan walow caqliba yuuna lahaanin caqli ha lahaado kolka waxaa la ogaaday inayna mufrad iyo jamac isku ahayn baa la ogaaday wa cishruuna cishruun iyo wa akhawaatuhu kuwa lamidkaa ah, iyo wa caalamuun iyo wa ahluun ahluun iyaduna sidaynu ognahay shuruudihiibay ayaa laga tegayoo calamna ma aha sifana ma aha jamac mudakaru saalim waxaa la odhan jiray waa waxa calam ah ama sifo ah labadaa darbuu mid ahaan ka yimaadaa sheekheennu wuxuu ku tegey ahluun inayna calamna ahayn sifana ahayn laakiin culimmada ahlu taxqiiqu waxay qaateen ahluuna inay jamc mudakaru saalim oo caadiya tahay oo sifo ay tahay baa la qaatay sifo waa mu'awalun bimushtaqin muawal bilmushtaq weeyi kolka sida sifadaa loola dhaqmaya wawaabiluuna lafdiga waabiluunaa waa mahigaanada ama roobasha waaweyn baa waabiluun la yidhaahdaa waabiluun iyaduna waxay mulxaq u noqotay ereyga waabiluuniihi caqli bayna lahayn jamac mudakowsaalim waa inuu caqli yeesho wa araduuna lafdiga araduuna inta badan ra'daa waa la kordhigaa gabay baa lagu arkay kiyoo la reebayoo leeyahay arduun wa araduuna lafdiga araduuna ah iyo wa sinuuna lafdiga sinuuna ah siinka uu kasrisan yahay aniga ka iga siinka waa la goday wa araduuna lafdiga araduuna ah iyo wa sinuuna lafdiga sinuuna ah iyo wa baabuhu baabkiisii talow baabu siniin baa jire e waa maxay haddaba baabu siniin siniino baabkeegu muxuu noqonayaa ereyga siniino ah maxaa baab u ah oo baabu siniina waa maxay baabu siniino waxaa loo yaqaanaa ilayn mufradkiibaa sanatunhe is mufrad kaste oo sulaasiya oo xuruuftiisii asalka ahayd mid la jaray oo ta'a laga ciwad qaatay xagga dambe la dhigo sinuun waxa ubaaba cidiine iyo cidiin ereyga cidiina iyo ereyga siniina waa isku baab kolka jamac mudakarusaalim waxaa looga dhigi waayey waaba jamcu tagsiir baa la yidhi jamcu tagsiirba weeyaan caqlina male waa ka ugu shaadsan weeye siniina iyo baabkeega ugu shaadsan maxamed ibnu maalig shaadnimadooduu caddeeyeyba markuu ka hadlay kuwa kaleba waa wada shaad laakiin tan wuxuu usii caddeeyey dhinacyo fara badan bay ka tahay kow sifa maaha caqli calamna ma aha dhinacaa shaadnimay ku mudatay laba caqli male wax caqli leh oo aan odhanayn caqli buu leeyahy ma aha saddex saalimba maaha waa la tagsiiriyey oo sanatun ma haysa ayaa sinuuna lersiinkana la kasriyey ta'diina la jaray waa tagsiir markaa wa banuuna lafdiga banuuna ah ereyga banuuni iyo calamna maaha sifana maaha wa ciliyuuna lafdiga ciliyuuniihi shuruuddii wuu buuxsadaye waa jumuucun musamaa bihaa baa la magac baa meel looga dhigay muslimuun haddaba haddii magac meel looga dhigo ereyga muslimuun ama ereyga mu'minuun haddii meel calam magac looga dhigo mulxaq buu noqonayaa jamc mudakarusaalim kaljamci jamacoo kale weeye khabarkii weeyaan kaasina walmuhanaa wa ila almuhanaa muhannaha mooyaane ka zaydaani oo kaleba weeye oo isaga damo laguma rafcinayo fa yurfacu bilalifi alif baa lagu rafcin wa jamca almudakari labka jamiciisa mooyaane jamicii asaalima saalimka ahaayee bed qabay ka zayduuna oo kaleba weeyaane oo fa yurfacu waxaa lagu rafcini bilwaawi wow wa yujaraani labadaba waxa lagu jeri oo wa labadaba lagu nasbin bilyaa'iya wakilaa lafdiga kilaaa iyo wakiltaa lafdiga kiltaa'ihi maca damiiri damiir micii markay yihiin kal muhanaa waa muhanaha oo kale oo kilaa iyo kiltaa alifkaad ku rafcin ya-na waad ku nasbini waanad ku jeri markaad rafcinaysa waa kilaa iyo kiltaa markaad nasbinaysana waa kilay iyo kiltay wakadaakan waxaa la mida inaani baa la mida iyo wathnataani mutlaqankiiyoon la kala qaadaynin wa in rukibaa haba laystarkiibiyabe wauluu lafdiga uluu ah iyo wa cishruuna cishruun iyo waakhawaatuhu kuwa lamidka ah wa caalamuuna caalamuun iyo wa ahluuna iyo wa waabiluuna iyo wa araduuna iyo wa sinuuna iyo wa baabuhu iyo wa banuuna iyo wa ciliyuuna iyo wa shibhu waxa shabahay kaljamci waa jamac oo kale jamacoo kale inay yihiin ayaa la caddaynayaa iyagana albaabu thaani baabka labaad waalbaabu thaalithu iyo baabka saddexaad oo mimaa kharaja can ilasli wixii asalka ka baxay ah albaabulhaanii baabka labaad iyo walbaabuthaalisu baabka saddexaad oo mimaa kharaja can ilasli wixii asalka ka baxayihi almusanaa weeyi ka zaydaani oo kaleba weeyi walcumaraani oo kaleba weeyi wa jamculmudakari saalimu oo kale ka zayduuna iyo walcumaruuna ama almusanaa musanihii fa inahu yurfacu waa la rafcin musanaha bilalifi alif baa lagu rafcin niyaabatan iyadoo aliftu wakiil ka ah cani damati damada iyadoo wakiil ka ah wayujaru waana la jari oo wayunsabu waana la nasbin bilyaa iya lagu jari oo lagu nasbin niyaabatan iyadoo wakiil ka ah can ilkasrati kasraha iyo walfadxati fadxaha taquulu waxaad odhan jaa'anii anii waxa isoo gaadhay azaydaani labadii zayd alifkaasaa lagu rafciyey wara'aytu waxaan arkay azaydayni labadii zayd ya'daasaa lagu nasbiyey wa marartu waxaan soo maray bizaydayni labadii zayd ya-daasaa lagu jiray wa xamaluu waxay ku xambaareen calayhi musannaha fii daalika icraabkaa dhexdiisana ay kaga xambaareen arbacata alfaadin afar lafdi lafdayni laba lafdi bishardin shardi baa loo shardiyaa waa kilaa iyo kiltaa in damiir loo idaafeeyo wa lafdayni laba lafdina bigayri shardin shardiba male oo waa shardi la'aan isnaani iyo isnataan fa labada lafdi alladaani kuwaasoo bishardin shardi loo shardiyayaa kilaa wakiltaa weeyi wa sharduhumaa shardigooguna an yakuunaa waa inay yihiin mudaafayni kuwa la idaafeeyey waa inay yihiin ilo damiiri damiir loo idaafeeyey taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay kilaahumaa labadoodii alifkaasaad ku rafcin wa ra'aytu waxaan arkay kilayhimaa labadoodii ya-daasaad ku nasbin wa marartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadoodii ya-daasaad ku jeri fain kaana hadday yihiin mudaafayni kuwo la idaafeeyey ila daahiri ismi daahira loo idaafeeyey kaanaa waxay ahaani bil alifi alif kuwa ku sugan calaa kulli xaalin xaalad kaste taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay kilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste wa ra'aytu waxaan arkay kilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste wa marartu waxaan soo maray bikilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste fayakuunu wuxuu noqoni icraabuhumaa icraabkoogu xiina idin markaa bixarakaatin xarakooyin mid ku sugan muqadaratin lagu qadarayo cala alalifi alifta lagu qadarayo liannahumaa iyagu maqsuuraani waa la qasriyaa kalfataa iyo walcasa oo kale wakadaa kan waxaa la mid a alqowlu qowlka fii kiltaa kiltaa dhexdeeda lagu qowlayo taquulu waxaad odhani kiltaahumaa baad odhan rafcankiiyoo la rafcinayo wa kiltayhimaabaad odhan jarran marka la jarayo wa nasban ama la nasbinayo wakiltaa ukhtayka baad odhan bil alifi kiyo alif lagu taagayo fi laxwaali xaaladaha kullihaa dhammaantood rafciya nasbiya jarba wallafdaani labada lafdi alladaani kuwaas oo bigayri shardin shardi la'aantii ihi ithnaan iyo wathnataani weeyi taquulu waxaad odhan ijaa'anii waxaa isoo gaadhay ithnaani laba ninbaa isoo gaadhay wathnataani laba dumaraa isoo gaadhay wara'aytu waxaan arkay itnayni laba raga ayaan arkay wahnatayni laba dumarana waan arkay wa marartu waxaan soo maray bihnayni laba raga baan soo maray wahnatayni laba dumarana waan soo maray fa tucribuhumaa waad icraabi icraabalmuhanaa muhanaha icraabtiisaoo kale wain kaana haddii ay yihiin hayra mudaafayni wain kaana haba ahaadaan hayra mudaafayni kuwa aan la idaafayn wakadaakan kale isagoo ah ayaa tucribuhumaa icraabi labadaba icraabahu icraabka musanaha idaa kaanaa markay yihiin mudaafayn kuwa loo idaafeeyey lidamiiri damiirka kuwa loo idaafeeyey naxu inaahum iyo oo kaleba weeye ow lidaahiri haddii loo idaafeeyo naxwu ithnaa akhaweyka oo kaleba weeye ow kaana ama ay noqdaan murakabayni kuwa la tarkiibiyey maca alcasharati casharada maceega naxwu jaa'anii waxaa isoo gaadhay ithnaa cashara labiyo toban wara'aytu waxaan arkay اثني عشر لبي طبعا ومررت وحن سوى مري باثني عشر لبي طبعا وأما جمع المذكر السالم جمع مذكر سالم فإنه يرفع والا رفع بالواو ووبا لغو رفع ويجر والا جري أو ينصب والا نصب بالياء يأبا لغو جري أو لغو نصب تقول وحضرا جاءني وحا إسوغاري الزيدون الزيدونتي wara'aytu waxaa kaloon arkay azaydiina zaydiintii wa marartu waxaan soo maray bizaydiina zaydiintii wa xamaluu calayhi way ku xambaareen fii daalika arrinkaa dhexdiisa alfaadan alfaad bay ku xambaareen minhaa waxaa ka mida uluu baa ka mida wow baa lagu rafcin ya-da waa lagu nasbin laguna jeri qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi walaa ya'taliyayna dhaaran ululfadli deeqda kuwa u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka tirsan wasacati iyo ballaadhka kuwa ilaahay jeebka u ballaadhiyey yayna dhaaranin an yu'tuu lianlaa yu'tuu inayna siinaynin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah inayna siinaynin yayna ka dhaaran aayaddaa laba uluubaa ku jirta midi waa marfuuc oo waa laa ya'tali ululfadli waa uluudaa midna waa mansuuboo waa ulilqurbaa an yu'tuu uli lqurba uliidaa dambe waa mansuuboo ya-daa lagu nasbiyey fa uluudu faacilun waa faacil wa calaamatu rafcihi calaamatu rafcuhuna alwaawu weeyi wa uliida dambena mafcuulun waa mafcuul wa calaamatu nasbihi calaamatu nasbuhuna alyaa-u waa ya wa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi inna fii daalika arrinkaa waxa ku sugan ladikraa xusuus ayaa ku sugan liulil albaabi dadka caqliga ayay ugu sugan tahay ereyga liulii waa majruur laamkaa lagu jiray ya-da u dambaysana waa maal waa tii calaamatuljarki fa kan majruurun waa la jerayaa wa calaamatu jarihi calaamatuuljarkuna alyaau ya weeyaan wa minhaa waxaa ka tirsan cishruuna iyo wa akhawaatuhu ila tisciin ilaa sagaashan inta laga gaadhayo taquulu waxaad odhan jaa waxa waxaa isoo gaadhay cishruuna labaatan wa ra'aytu waxaan arkay cishriina labaatan wa marartu waxaan soo maray bicishriina labaatan wakadaalika saas oo kalea taquulu u odhan filbaaqi inta soo hadhayna saas oo kale ayaad ula mucaamalooni wa minhaa waxaa ka tirsan ahluuna baa ka tirsan qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa hantidayadii iyo wa ahalkayagii ereyga ahlu waa marfuuc wowgaa lagu rafciyey min awsadi maa kii kiisa ugu qiimaha badan ama dhexdhexaadka ah tudcimuuna aad quudinaysiin awsad min awsadi maa tudcimuuna ah min awsadi maa tudcimuuna ahliikum ereygaa ahliikum buu kitaabkaygu ka tegey aayaddaa ahliikumtu waa in lagu daraa halkaa ah. min awsadi maa tudcimuuna ahliikum maxaa ma idiin qorayaa maa sha allah may waa mansuubkii baa la doonayay ka qowska ku jira waa majruur ilaa ahlihim way taasi ila ahlihim waa ayad kaloo sideeda u jirta waa min awsadi maa tudcimuuna ahliikum baa la doonaya ahliikum waa sax waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa ya-daa ilaa ahlihim eheladoodii abadan abidkoodba ahlihim waa majruurkii ehelka saddex jeer baa la doonaya in la sheego isagoo marfuuco waa shaqalatna amwaaluna waahluna isagoo mansuuba waa taa uu inaga xadfay isagoo majruurana waa ilaa ahlihim abadaa alawalu ka koobaad faacilun waa faacil wathaani ka labaadee xadfanina mafcuulun waa mafcuul kitaabkayga nuskhadaydana xadfaysa wathaalisu ka saddexaadna majruurun waa majruur wa minhaa waxaa ka mid a mulxaqaadka waabiluuna lafdiga waabiluuna abaa ka mida ereyga waabiluuna mulxaqaadka ayuu culima ku jiraa waabiluun waa mahiigaanada wa huwa jamcun jamac buu u yahay liwaabilin roobka mahiigaanka ah wahwa almadaru waa roobka alghaziiru faraha badan wa minhaa waxaa ka tirsan araduuna bitaxriiki raa'i ra'daa la xarakayn wayejuusu waxaana iska bannaan iskaanuhaa in la reebo fii daruurati shicir shicirka daruuradiisa gabayaabuu hoosta ku qorayaa fii daruurati shicir gabayaa kordha iska iska reebaya laqad dajat ilarduuna id qaama min bani saduusin khatiibun fowqa acwaadi min لقد ضانجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد منبرين لقد ضجت وحا قيلسي الأرضون أرلوينكي وي قيليين إذ قام مركو استاغي من بني سدوس غير بني سدوس حقوغا خطيب نين خطبين يا مركو استاغي فوق أعواد منبر mimbarka laamihiisa iyo geedihiisii dushooda markuu iska dul taagay uu khudbadda ka dul akhriyey laqad dajat alarduun araduuna buu sida badan ahayd araduna gabayaagaasi alarduun buu wuu reebaya markaa wa minhaa waxaa ka tirsan araduun bitaxriiki raa'i ra'daa la xarakaynayaa wayajuusu waxa banaan iskaanuhaa in la reebo fii daruurati shicir shicirka daruuradiisa wa minhaa waxaa ka tirsan sinuun iyo wabaabuhu wahuwa kullu ismin waa ismi kaste hulaasiyin saddex xaraf ah oo xudifad la xadfay laamuhu laamkiisa wa cuwida canhaa laga ciwad qaatay haa u ta'niisi taa u ta'niis walam yukasar muu yidhi oo walam yukasar an jamcu tagsiir lagu keenine jamc mudakarusaalim lagu keenay walam yukasar alaa taraa war miyaadan arkaynin halkaa walam yukasaruu ina yidhi alaa taraa war miyaadan arkaynin anna anas anna sanatan kelmadda sanatan ah asluhaa sanawun buu ahay oo wow baa ku jiray ow sanahun bay ahayd oo ha baa ku jirtay waa bidaliili qowlihim qowlkoogaa daliilu ah filjamci bilalifi waltaabay sanawaatun yidhahdeen oo wow bay keeneen sanahaatunna way yidhahdeen oo ha bay keeneen falamaa xadafuu markay xadfeen min almufradi mufradka allaam markay ka xadfeen allaama laamta wahiyal waa waawowda awil awilhaa waa ha canhaa ay ka bedel qaateen haa ataniiti taau ta'niif ayay araaduu dooneen fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirkii an yajcaluuhu inay ka dhigaan calaa suurati jamci lmudakar asaalim acni waxaan u jeedaa makhtuuman mid lagu gebagabeeyey bilwaawi wa nuun wow iyo nuun rafcan marka la rafcinayo wa bilyaa'i wa nuun ya iyo nuun jaran marka la jarayo wa nasban iyo marka la nasbinayo liyakuuna daalika si uu kaasi u noqdo jabran mid kabaya limaa faatahu wixii ka tegey oo min laami laamka xadafkeega ah wakadaalika kaa waxaa la mida alqowlu qowlka fii nadaa'irihi kuwa lamidkaa lagu qowlayo wahiya cidatun waa lafdiga cidatun oo guruub guruub iyo jamc jamca waciduun wacizatun oo iyo wacizuun wahubatun iyo wahubuun waqulatun iyo waquluun wanaxwi daalika iyo kuwa kuwa lamidka ah qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi aladiina kuwa jacaluu lqur'aan qur'aanka ka dhigay cidiina qaybqayb can ilyamiini xagga midig iyo wa can ishimaali waxa ahaaday ciziin ومما حملك لغو حنبارو على جمع المذكر السالم وحا كترسن في الإعراب حق إعرابته بنون لفظك بنون بنون وملحق جمع مذكر سالم وكذلك كاوحا لمد عليون iyo wamaa ka ashbahahu shabahay oo mimaa sumiya bihi ka magaca laga dhigay min aljumuuci isagoo jamacyada ah alaa taraa war miyaadan arkayn anna ama miyaadan ogeyn anna ciliyiina kelmadda ciliyiina ihi fil asli asalka jamcun bay u tahay liciliyin fa nuqila waa la naqliyey can daalika almacnaa macnahaasaa laga naqliyey wa sumiya bihi waxaana lagu magacaabay acla aljanna jannada meesha ugu sarraysa wa ucriba waa la icraabay haada alicraaba icraabkan nadarankiioo la eegayo ilaa aslihi qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi kala ina kitaaba alabraar kuwa baari'iinta ah kitaabkoogu lafii ciliyiin ciliyiin meesha la yidhaah buu yaallaa wamaa adraaka maxaa ku baray maa ciliyuuna ciliyuun waxay tahay facalaa daalika sidaa dusheeda idaa samayta rajula nin markaad u bixiso bizayduun qulta waxaad odhan haadaa zayduuna wowgaad ku rafcin wara'aytu zaydiina ya-daad ku nasbin wamarartu bizaydiina waana nin qura hadda oo zayduun magaciisa la yidhaah fatucribuhu waad icraabi kamaa kunta sidaad ahaan jirtay tucribuhu mid u icraaba xiina kaana markuu yahay jamcan jamc markuu yahay halkaa waxaa inagaga baxay musanihii iyo jamicii mudakaru saalim warkoogiibaa halkaa inagaga baxay in sha allahu tacaala bartaa haynoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam